بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه قال العراقي أقسام الحديث حديثك أقسامتيس آه مركة هوري وأنا كده هنا بيتك مركة هوري والإشادي دونا وأنكوه شعر كان قادي دونا سي اللبضقة iyo adinkuna aad u barataan adinkana inaad hadhow saa samaydaana fiicano hadhow beedka akhriska toban goor haddaad inshaadiso xifdiga hadhow waa kuu sahlan ama waad xadsan macnihiisa <clears throat> qaala alciraaqi wa ahlu hada الshaani qasamu sunan ilaa صaxiixin wadaciifin waxasan faاlأwal اlmuttaصil اlisnaadi binaqli cadlin daabiti اlfu'aadi عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتودي وبالصحيح والضعيف قسدوا في ظاهر للقطع والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه الصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك mawlaahu wاkhtar xayثu canhu yusnidu الشhaafiعiyu qultu وcanhu أxmadu وjazma bnu xambali bالzuhri can saalimin ay can abiihi اlbari waqiila zayn اlcaabidiina can abih can jadihi wabnu shihaabi canhu bih أو فابن سيرين عن السلماني عنه أو الأعمش عن دشاني نخعي نخعي عن ابن قيس علقما عن ابن مسعود ولمن منع ولمن عمما ciraaq wuxuu leeyahay beydkale hadhow markaan imaamna cashar kale aan ishaadi doona insha allah mid walba qayba u ishaadi doona aqsaam alxadiidi xadiidka aqsaabtiisa marka halkan aqsaam waa jamcu qismi waxaana looga jeedaa bimacnaa nooc ama sinf ama darb qismiga nooc waa la yidhaahdaa alaatu yani anwaacu ashay waaqsaamu alxadiis wa adraabu waana isku macno wey marka xadiidka qaybaha loo qaybiy wuxuu yidhi wa ahlu haada shan shanigan dadka u saaxiibaya cilmulxadiidka sha'nina wuxuu uga cabiray inuu tafkiim oo ka dhigo shanigu manaa cilmiga xadiidka weyn inuu yahay qasamuu waxay u qaybiyeen asunana sunantii oo sunantii ka koobleed aqwaasha nabiga calayh salaatu salaam iyo afcaashiisa iyo taqaariirtii sifaadkiisaba ilaa saxiixin wa daciifin wa xasan ay u qaybiyeen taqsiimkaas waa min xayثu alqabuul wاradd waxle xadiidka hadba taqsiimaada uu leeyahay taqsiimaadka ugu weyn oo ugu muhiimsanna waa intaa in loo qaybiyo xadiidka markii loo fiiriyo qaarna inay maqbuul yihiin oo la xujaysanayo oo xasanka iyo saxiixa u kulminayo qaarna la radinayo oo daciifka iyo anwaacdiisoo kale sii hoohooseeya saddexdaa asaga ayay u kala qaybiyeen waa saddex ilaa saxiixin wa daciifin wa xasan ay u qaybiyeen culimmada qaar qaara ictiraado waxay yidhahdeen xadiidka markii run la yidhaahdo laban buu u qaybsami karaa xadiid saxiixa oo run ah iyo wax nabiga loo been abuursa lagu been abuurto sababtoo ah xadiid kasta haddii la keeno runtii inuu nebigu yiri inuusan nebiga dhihin wax ka dhexeeya maa jirto wax ka dhexeeya ma jirto laakiin culimmadu waxay ka ictibaarinayaan annaga xadiidkan sanadoo nagu soo gaaray sanadka daahirkiisa fiirinayna fiirmayna hadduu shuruuddii saxaba kulansado ma garata waa saxiix hadduu saxiix wax yar uu ka dego oo lafdiga oo fudaadana waa xasanaan aan haddii xasankii uu ka dego oo shuruuddii saxiixa ay wax badan ka sii dhinmaanna daciifaan aan marka macnaha taqsiimkaas unbaa maanta laga hadlaya marka taqsiimkan hadda waxaa ugu badan min xayثu alqbuul wاlradwe hadha waa inoo imaan doontaa in qayb kale uu yeelan doono oo markii aan ka fiirinno biictibaari man usnida ilay hada alkhabar hadhow marfuuc iyo mawquuf iyo maqduucou noqon doona ciddii hadalkan loo tiiriyey laakiin taqsiimkan waa taqsiimka ugu muhimsan anwaacda xadiidkuna asagay ka dhalanaya sababtoo xadiidka saxiixa shuruudu leeyahy shuruuddii wax yar oo labdiga xaam hadduu noqon waayo labdigu wax yar oo khafiif yahay wax yar xasanuu noqona shuruudihii kale haddii la waayo daciifuu noqona xadiidka daciifka marka meeqa anwaac waa imaan doona marka shuruudii saxiixa aragnee shardi kastaba markii la waayo magacyaal oo daciifaa ah ka dhalana anwaac badanaa ah kasoo soo marka taqsiimka macnaa waa haalibiyoon taqsiimka min xayu اlqabuul waa yahay anwaacda badanoo culumulxadiidkana kanayba ka dhalataa badankiisa oo shuruudu saxiixa markii maaragtay la sheego markay wax ka dhinmaan maxaa soo baxaya wax yar hadda hadday ka dhimaan oo labdiga ou khafiif noqdo xasana soo baxaya haddii shuruudaha kale la waayo itisaalkii iyo cadaaladdii iyo wixiina mid walbaa waxaa ka dhalaya magac oo min anwaaci daciifa ka dhalanaya marka halkaas hadhow munkar iyo waa arki doonaa shaad iyo maanta ma arkaysaa magacyaalkaas mundarib iyo xagay ka dhalanayaan shuruuddii saxiixa wax laga waay marka anwaacda badankooda halkaa soo noqona wa ahlu haada shaani shanigan dadka u saaxiibka ah oo ahlulxadiidka waa ah tacdiimi qasamu sunana waxay u qaybiyeen markii laga eego min xaysu alqabuuli waalradd ama markaad ka eegtid anwaacdaba meesha ay ka dhalanayso ka farcan mayso waa saddexdaan unbay ka farcan mayso ilaa saxiixin wa daciifin u qaybiyeen sababtoo xadiidku inuu maqbuul noqdo iyo inuu marduud noqdo waa laba qaybood soo maa kan maqbuulka inuu daraja alculya uu yahay waa saxiix daraja aladna inuu yahana muxuu noqonayaa e muxuu noqonaya darajo hoosey markuu yahay laakiin xasanuu noqonaya فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد نعم عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتيد labadan bayd marka saddexdii maadaabaan u qaybinnay saddexdood baa ka hadli doona iyo shuruudiisa iyo wuxuu yahay waxa saxiix la yidhaahdo waxa xasan la yidhaahdo waxa daciif anwaacda xadiidkana iyagaa ugu muhiimsan waxa kaloo dhan waa wax u kaalmeynayo saddexaa marka hadduu qofka oo daalibku masalax xadiidka uu fahmo waxa kaloo dhan waa uun waxaa weeye sahal waa uun goosaar waayo iidaan waayo ma garan dhib ay ku haysa lama arko Eh, haddaa kutubtii hore soo mar waa isku mid yani tacaariiftii hore waa maalan bayquuniyan muqaarana u samayn doona wuxuu yidhi falأwalu xadiidka صaxiixa tacriifkiisa haddaa rabtid iyo qeexitaankiisa almutasilu اlisnaadi ay xadiidka alxadiidu اlmutasil isnaadi sanadkiiska midkou xariirooya sanadna waxaa la yidhaahdaa rijaasha xadiidka markaa warinaysa jirtay marka shiikha warana laga bilaaba maal bukhaari waa kitaab muctamadan asaxu lkutub bacda kitaabillah xadiioo marka warinaa maalan can maalik can naafic can ibni cumar oo ka warinaa maala an qutaybaha can maalik can naafic can ibni cumar ama cabdullaahi alqacnan can maalik can naafic can ibni cumar bukhaari asaga waa iq waa waa ninkii xadiiska warinaya rasuulkii ma soo gaarin laakiin wuxuu soo gaaray qutayba qutayba ka wari qutayba asna iyagoo ka warinaa maalik ilaa taabici ma soo gaaro maalik saxaabi ma soo gaaro taabici kale naaficoo ka wari naafic rasuulka ma soo gaaro ibnu cumaroo ka mariyey ibnu cumar isaguna waa saxaabi rasuulka ka wari isnaad marka dariiqaas matniga kuu geynayo ama xadiidkeenna madax maal biniyaad markuu warinayo xumaydi can sufyaan ibnu cuyayna can yaxya binu saciid alansaariy can maxamed bin ibraahim ataymi can calqama bni waqaas can cumar bn khadaab sanadka waa xdaasixan matnigana samictu rasul la sl yaquul ina malac middaas oo labada qows ku jirta maxaa la yihahda matn ina malacmaal biniyaati marka haddaan ku qada xadiidkana malacmaal biniyaati waa saxiix muxuu saxiix ku noqday liannahu mutasil isnaad bal xadiidkaas ku dabaqa faalawl oo midka saxiixa ina malacmaal waa ka soo qaata ku dabaqa almutaصil isnaadi sanadkiisa waa xarirsaya min bukhaari ilaahy waa xariirsan yahay ilaah rasuulku waa xariirsan yahay soo maha binaqli cadlin cadli guurinti maala bukhaari waa caadil soo maha bukhaari caadil may oo weliba fi lqima amiirumuminin fi lxadiid soo maha daabid اlfu'aadi qalbigiisuna oo wax xifdiyo qalbiga keliya maahane xifdigiyo xifdu sadri iyo waxaa jira ama labdu sadri iyo labdulkitaaba qofna xabadkiisa waxuu ku xifdiyaa qofna maanta kitaabkiisa wax ku xifdiyaa marka marka inuu caadil yahay daabid uu yahay can mili qof lamida maalan bukhaari uu ka wariyey ya xumaydi oo arday weyn oo sheikh weyn sii wad xumaydi ou ka wariyey sufyaan waa sheikh weyn yaxya binu saciid alansaari maxamed ibraahim ataymi can calqama bin waqaas can cumar bn khaaab annabiy sal alla alay wasalam marka nin walba iyaga saxaabada cadaaladooda lama baaro marka halkaa maxaa noo soo maray itiصaal isnaad alcadaala wاdabdu soo maaha canmida iyadoo ku xihan tahay saddexdaas waa saddex shuruuc oo ihbaati ah waa in la helo iyada laba shardi oo nafyaa jirta min hayri maa shuduudin shuduud la'aan maadaas waa zaa'ida min hayri shuduudin adoo yidoo maada marka waa iska zaa'id waa inuusan shaad ahayn wa min hayri cillatin qaadixatin cillo oo wax ceebaysa waa inuusan ahayn fatu'dii wax dhibta fatu'dii dhibaysa marka waa un shantii shardi waay bayquni muxuu yidhi anwaacda markuu sheegay awaluha saxiixu matasal isnaaduhu walam yushada oo yucal yarwiihi cadlun daabidun can mihlihi muctamadun fii labdihi wa naqlih marka on isku mid haddii gooraale shala sheegnay kitaabka yar haddaad soo isixnaarsatid kitaabka weyn intii intuu sheego oo waxbuu ku dardaray lama rabo marka kitaab weyn hadda akhrisanayso kutubta yaraad waa inaad haysatid oo soo muraajacaysid si wixii hore markaad usoo muraajacaysid intaad soo baratay waa taqaanaa inta kugu cusubna markaa iyadoo dhib la-aanaa ku darsana sababto ah kitaab weynba waa kutubtii hore iyo xoogaa lagu sii daray daduu haddaa alfiye akhrisan ajruumi lama dhigo gaar ahaan tuxfatu saniya oo maxamed cabdixamiid ayi kitaab waa saasoo kale kitaabku yar mar kasta lama dhigo waa lasoo dhaalacno marka itisaalu sanad waxaa ku baxaya hadduu sanadku munqadic yahay sanadku waxaa ku baxaya hadduusa itisaal ahayn munqadicii mucdalkii mursalkii mudallaskii iyo xadiidka mucallaqa haddii maaragtay uusan nin oo saxo laasimsaday sida bukhaari iyo muslimig aysan warin waxaasoo dhan baa ku baxay marka shardigaas la waayey intaas oo anwaacoo daciifa ku baxay cadligii maxaa ku baxaaya cadligii waxaa ku baxaya marka qofkii faasiqi ma garan kii aan la aqoonin fisqisa cadaaladiisa majhuulka majhuululcayn oo majhuululxaal waxaasoo dhanaa ku baxaaya mubtadicii bidcadiisa iyo xumeed ama ay gaalnimo ay gaaraysay ama se maaragtay daaci ilaa bidcatii ahaa waxaasoo dhanaa marka ku baxaaya cadaalad ma leh daabit haddii la waayo maxaa baxaayo waxaa baxaaya maala ninka muqafalka oo waxba aan xafidi karin ama sayi-ul xifdiga ah kuwaasoo dhan ayaa maanta ma arkaysaa ku baxay soo maa haye xadiidka haddii uu shuduud yahay min hayri maa shuduudnimo in la waayaa lay hadduu xadiid shaad noqdo shuduudkuna waxaa weeye waa mukhaalafatu eh, almaqbul ama mukhaalafatu iqati liman huwa owlaa minhu cid isaga ka owleysa inuu khilaafo walaa cilatan ila cillo qaadixa uu leeyahay weliba cillada waxaa shardi inay qaadixa too ceebayso cilal waxaa jira aan qaadixa ahayn xadiidkaa mar mursal lagu warinayaa marna waxaa lagu warinayaa itisaal labadaba waxaa sugnaatay inay sax ay tahay marka ama waxaa rajaxnaatay in itisaalka uu sax yahay cilladaasoo kale qaadixa ma laakiin xadiidka mursalka hadday caddaato xadiid itisaal lagu wariyay inuu mursal noqdo oo dhinaca itisaalka uu daciifa uu yahay ama xadiid mawquufa oo saxaabi ku taagana marfuuc laga dhigay waxaa raajix noqda xadiidka inuusan marfuucayn oo mawquuf yahay cilladaas marka maxay noqonee qaadixay noqone waa ceebaynaa xadiidkii ma garan shuruudaas marka waa in laga helo saddex shardina waxaa waaye waa hubuut waa saddex sugan laba shardina shayna waa inay intifowdo shuhuudnimada iyoiyo cillada waa in la waayo inta kalena waa inay sugtaado cadaalad waa inay sugnaato dabdigu waa inuu sugnaado itisaalu sana min ninka mu mu'alifkaa laga bilaabo oo xadiidka noo wariyo annaga aan ku kalsoonahay ilaa uu nabiga ka gaaro ayaga saxaabada cadaalad iyo naqdi unbaan inta kale unbaa shardiga saxaabiga hadduu asuga xadiidka uu gaaro ooba laga wariyo itisaal looga wariyo saxaabiga kullin waa cuduul oo daabitiin oo marka waa shuruudaas wey wax kaloo hadda intaas ku cusub maanta ma arkaysaa mala nacam waa soo khulaasay falأwalu midka ugu horeeya oo صaxiixa almuttaصil isnaadu isnaadkiisu madow xarisiyay binaqli cadlin cadil soo raridiis cadli asalkiisa masdarow ahaa cadl fahuwa caadil oo kale cadl yacdil fahuwa caadil fahuwa cadl cadl yacdil yani alcadl cadaalad cadl waa marka hadda wasfi ahaanoo ismu faacila loo isticmaalo maadaama asalkiisu uu masdar ahaa isim faacil loo isticmaalay mar kasta wuxuu noqonayaa fardi oo mudakara ah. lama tafniyeynayo oo cadlaani lama dhahayo lama lama tafniyo ma leh jamacna ma leh maaragtay ta'niifna ma leh oo cadlatun la dhihi ma rajulun cadlun wamra'atun cadlun ma garata warajulaani cadl warijaalun cadl saasaa la laakiin haddaad tiraada caadil ah ka dhigto waa dhici karta hadhow yani caadilatun haddii aad tiraado ism faacil ah ka dhigto laakiin haddaad sidiisa masarkaa ku wado oo ism faacilna uga jeedo sidiisoo ku baaqi noqonay daabidi fu'aadi qalbigiisu wax kulbihi waxaana fu'aadka keliya shardi maahana hadduu xataa daabidulkitaab uu yahay daabidulfu'aadna waxa weeye waa in xadiidka xisiya mar alla markii loo baahdo uu soo istixdaarsan karo daabidulkitaabna kitaabka xadiid ku qortay waa inuu haysto oo hadhow dad waxaa jira haddaadan kutubada xafdin axaadiid aadan warinay kaaga qorayaan xadiid aa lagu soo dhex gelinaya marka hadhow aad warinayso xadiidka mana aadan maqal mashaakada ka maqal waa wax meelaha dhodhoob oo meelaha laga soo gelgeliyo dad badanaa saa ku daciifo xaadiidta dadkooda usoo gelinaa iyo kaatibtooda oo kale aysan warinin aasla xadiid waraysa haa oo ninka muqofka nin wuxuu leeya maya kitaabkiisa waa ilaashanay wuxuusan warin laguma qaldi karo qofku wuxuusan war lagu qaldi karo waxaa la dhahaa talqiintu aqbalaya wuxuu yidhi can milihi ou ka wariyo macnaa ilaa sanadka aakhirkiisa oo taabiciga laga gaarayo oo saxaabiga ka wariyo saxaabiga asaga markaa cadaala in la cadoobada caadilin waayo tacdiil uma baahna iyago qof naqdi kara lama aqo min hayri maa shuduudin shuduud la-aan maadaas waxaan dhahnay waa iska zaa'ida iyo wacillatin qaadixatin oo fatu'di markaan inshaadaynay fatuudi aan dhahayna annagoo wasdaga ilaalina laakiin markaan laqbaynayno asalkaan u soo celinaya fatu'dii markaa dhibayso وبالصحيiح والضaعيiف qasaduu fي ظاahirin lalqadca والmuctamadu imsaakuna وبالصaحيiحi iyo والضaciifi markay muxadiثiintu iyo culammada musطalac xadiidkan waa xadiis saxiix iyo daciifa qasaduu waxay uga qasdeen fii daahirin daahirka marka inay fiiriyaan xadiidka iyo sanadku wuxuu ku tusanayo lal qadca inay goynayaanoo xadiidkan ay leeyihiin boqolkiiba boqol nabigaa yidhi hadduu saxiix yahay ama ay leeyihiin boqolkiiba boqol waa kadib oo nabigu madhi ee waxay leeyihin anagu waa dadaalnay haddii rag cuduula sanadka aan warino xadiidkaas waa saxiixaan leena waana ku camal falayna haddii rag oo hayru hiqaada ay wariyaan waxaa le xadiidkaas waa daciif kuma camal falayn waxaa dhici kartana fii nafsi اlamri xaqiiqada inay kala duwan tahay oo xadiid annaga aan leenaho ibnulahiica oo wariyey oo daciif la leeyahay inuu run iska noqdo dhici karto haddii rag asaaniidda oo saxiix ay wariyaanna inuu wahmi uu ka dhaco ama qalad ilaa kulli insaan qalad waa ka suurtoobi karaa ayaa maanta ma arkaysaa ayaa dhici kara nacam laakiin axaadiidta maalan mutawaatirka ah, oo nabiga duruq badan uga soo arorteen xad lahayn waxaan goynaynaa marka axaadiidta mutawaatirkaa inay maarata ma arkaysaa ay saxtaa nabiga ay ka sugnaan ama axaadiid mawduucaada oo ninkii sheegay oo qurtay ama meeshuu ku dejinaayo la joogo sidii ninkii inta wiilkiisii la dilay macallinkuu soo garaacay u yidhi samictu rasuul sal alla alayh wasalam yaquul mucallimuu sibyaanikum ashraarakum dhaha ilaa waa qariinadii moogta iyo inuu xadiidka uu dejiyo qirtay xadiidkuna sharciguu khilaafay kaasoo kale waa la hubaa inuu daciif xadiid mutawaatirana waa la hubaa inuu saxiixo nabigu xadiid kaloo aaxaada laakiin maalan qaraa-inu sida bukhaari muslim inuu wariyo xadiidka wax naqdeen aysan jirin ama duruq badan oo imo waaweyn oo dhinac waxaa ka warinaya maalik can naafic an ibni cumar meel kale sufyaan ibnu cunayna can camr ibni dinaar can jaabir meel kale maaragta sufyaan thawri sanadkiisa can ilacmash can ibni mascuud xadiidtaas oo kale oo saa ku soo aroora oo raggaas waaweyn oo jibaaja ayadana waa caddaha nabigu inuu yidhi calayh salaatu salaam haddii xadiidkaas kale soo aroora waa la goy kara laakiin waxaa loo jeedaa un xadiid sanadkiisu iska saxiix yahay oo qaraa'in aan lahayn ama sanadkiisu iska daciif yahay dacfigiisa iska muxtamal ou yahay sharcigan aan khilaafaynin waa dhici kartaa ninkaan hadda daciifkaa ah inuu xoogaa la dhiyey ninkaan saxaaka inuu wahmiye laakiin annaga dannigaas aana laku cibaadaysta markii shaafici lagu qabsay wuxuu leeyahay annaga qibladana la jeesa ma la yidha haa marka ujeedda waa qaabili karaa qiblada markaad ujeedin maxaa samayna ee dhinaceeda ujeeda faweli wajhi kastar xaraam ma hubtaa inaad qaabishid boqolkii boqol maya ee waa intii la ifaray intaasaan iga suuragala ee waa kaa sharciga haddii laba shahaado oo annaga caadil umalan ay markhaati furaan oo gabadhaa ninkaa inay qabay maalan gabadha nin qabay ay ka markhaati kaceen waa loo xukumay beenay sheegaaye soo maa annaga daahirka dhaxuuna xaqiiqada waxaa dhici karta nimankan beenlayaal inay ahaayeen ama labaa ku marqaati furta qof qof inuu dilay waana beelaalooyin qofkii waa u dilaynaa kaleya daahirka laakiin waxaa dhici karta inay saasoo laakiin annaga intaana laku kalifay macnaheedana maahan ixtimaal oo isu dhow ma ah dee culummada waa ixtiyaadeen waxayna u badan tahay boqol kiiba sagaashan sagaal inay waafaqaan xadiis saxiixla saxiix ay tahay laakiin un waxawaay waa iska ixtiyaadu wa bisaxiixi wadaciifi biqasadu waxay uga qasdeen fii daahiri daahir sida muuqato oo asaaniiddu ay ku tusinayso sixatan oo dacfan markuu le haadaa xadiisu saxiix ama haadaa xadiisu daciif daahirka sanadkay uga jeedaan inuu saxiix ku yahay ama daciif ku yahay lanqadca xadiidka inay marka ay gooyaanoo saxays uga jeedaan halkaas kaasaan uga baxnay waalmuctamadu haa beydkaasoo la socdaa xagga inshaadka beydkoo la sod lakiin macnaha beydkoo la socdaa beydka dambe la socdaa wاlmuctamadu sida muctamadka oo raajixa imsaakuna inaan ka joogsanno wey can xukminaa xukumkeena inaan ka joogsanno can xukmina jaar mujurka imsaakuna mastarkaas uu ku tacalluqayo calaa sanadin aan ku xugunno xukminaa isaguna uu ku tacalluqayaa marka calaa sanad aan ku xugunno maxaan ku xukumaynaa biannahu asaxu ay asaxu اlasaaniidi inuu yahay muطlaqan iطlaaq ahaan saasay asalku ahaa laakiin waqad khaada waxaa baday oo dhex dabaashay bihi ay bihaada haada alxukmi xukumkan in la yidhaahdo asaaniidoo dhan kaasaa ugu sacsan qowmun qoom baa dhex dabaashay ayaga waa iskhilaafeenoo qaar waxay dhaheen faqiila maalikun waxaa la yidhi waxa uu maalik wariyey can naaficin uu ka wariyey bimaa rawaahu naasiku midkii cibaadada badnaa oo cabdullaahi cumar ah mowlaahu mowlihiisa wuxuu ka wariyey ayaa ugu raajixsan inta kale waa iska amhile meesha hore aan fahmayo waxa weeye xadiidka markuu saxiix yahay sixadu waa kala sarraysa oo culimmada marka owsaafta hadda shuruudda saxiixa ma garta way kala sarraysa oo cadaaladda iyo labdiga waa lagu sarreeyaa oo masalan rag waxaa jira jibaal ah sida imaam maalik imaam axmed imaam shaafici maaragtay sufyaanayn xamaad ibnu zayd waxaa weeye ismaaciil ibnu culaya rag waaweyn ibnu cawn ma garan cabdullahi ibnu cawn waa rag wada jibaal ah rag waa ku xigaan sida maalan xamaad ibnu salama can haabit اlbunaani can anas oo kale ama burayd eh, ibn cabdillaah ibn abi burda can eh, jaddi can abi muusa alashcari waa qaxi asaaniid ka hooseysaa waxoogaa jiro waa asaaniidda muslim suhayl ibnu abi saalix can abihi can abi hurayra ama eh, alcalaa bnu yacquub miyow ah adiga asaaniid saasaa jirta isagana can abihi can abi hurayra asaanidu waa kala sarraysay marka asaaniiddii kala sarraysay waa ognay inay baratimo ay tahay laakiin hal sanad keligiis ma dhihi karnaa adduunka dhan isagaa ugu ansaxsan sax inay kala sarrayso waa la ogyaha maraatib waa loo kala yeeli karaa laakiin hal sanad ma dhihi karnaa ilaa axaadiidu sida abtirsi duruqay ku socotaa waa la yaqaana ma garata axaadiida caaisha duruqaa lagu wariyaa midda cabdullaahi midna cumar axaadiisu cumar axaadiidan oo duruqay leedahay dhabayaal loo qaaday leedahay oo macnaa asaanid rag iska wariyay oo kale marka ma dhihi karnaa sanadkaasaa ugu asaxsan taas marka waxaa roonow dhahay in laga joogsado oon la dhihin maaragtay adduunka sanadkaasa ugu ansaxsan laakiin waxaa la dhihi karaa haddii loo eego reer madiina sanadkaasaa ugu xoog badan sida sanadka maalig can naafic can ibni cumar oo kale reer maka waxaa la dhihi karaa sufyaan ibnu cuyayna iyo cabdullahi camaar ibnu dinaar can jaabir iyo wax saas oo kale ama culummada qaarkood zuhri yaa ugu hiqaysan maaligaa ka mida ah ragga ugu waaweyn ama yani nin sheekha ragga ugu xoog badan ardadiisa ama beled mucayan waa la dhihi karaa laakiin in yidhaahdo sanadkaasa adduunkao dhan ugu waxayso taas in laga joogsadaa fiican laakiin kolley taas waxay ku tusinaysaa in dadka markay fiqaad ay yihiin cadliga iyo labdiga in lagu kala sarreeyo oo dabaqa martaba alqima sida maalig martaba wax yar ka hoosaysa mid ku xigtay martaba xadiidkood oo xasan noqonayo sida camr bn shacnabi can jadihi axaadiida maxamed ibnu isxaaq saaxibu siira oo warinaayo laakiin tasriix oo ku warinaayo bahas ibnu xakiim can abi can jadihi iyadana xasanay tegaysaa qaarna hadda waa saxada meesha ugu dara ma garat alacmash oo kale can ibraahim annakhaci ma garat can calqaba can cabdullahi bn mascuud waa ahsaariidda ugu waaweyn ay ka mid tahay marka saasay ay u kala xoogsada marka waa dhigi karnaa magaalo markii loo eego way kala sarraysaa laakiin maarata mutlaqan ma kala sarraysiinayo wuxuu yidhi walmuctamadu sida la cuskaday oo raajixa imsaakuna inaan iska qabanno weeye can xukmina aan iska qabanno weeye waa kaas can xukmina imsaakuna ay ku tacalluqda calaa sanadin aan ku xugubno calaa sanadin jaarumudurunku xukmuna ayuu ku tacalluqaa maxaan xukumaynaa biannahu asaxu inuu yahay waxaa u qadaran biannahu asaxulasaniidi inuu yahay qalinkiio qofkii beensa la xoogaa waxyaalahaas kale waa qorqoran kara xoogaa la qadaraya hadhow ilaa waweyn karaa idlaaq idlaaqaha saasay ahayd laakiin waqad khaada qowmun dadaa maanta ma arkaysaa dhex galay bihi arrintaa wuxuu ku masalay ninka arrintaa ka hadla sidii nin biyo ku dhex dabaasho biyo bad maquur biyo haddaa ku dhex dabaalato dhex maquur cagta meeshaa dhiga iyo waxa ka hoosey miyaa ogta marka waa nin umbad dhex galo wuxuusan ogeyn dhex gala camalan haye faqiila waxaa la yidhi maalikun can naafic maalik waxa uu wariyo can naaficin oo ka wariyo mowla bni cumar bimaa uu ka wariyo naaficu rawaahu oo wariyo annaasiku kii cibaadada badnaa waa cabdullahi ibnu cumar mowlaahu asaga kii xoreeye ahaa taasna waxaa la yidhi bukhaari ayaa arrintaa iskale oo waxau yidhaahdaa silsilata dahabaa loo yaqa uu yaqaano silsiladaasa ugu xoog badan saasuu marka isagu oo maaragtay uu bukhaari uu xukumay wajazama ibnu xamba haa wakhtar dooro xayثu meel oo yusnidu canhu ma garatay uu ka uu u tiirinaayo canhu can maalik ashaafici oo u tiirinaayo qultu waxaan idhi wacanhu ee wayusnidu canhu axmed axmed u isnaadina macnaa sanadkaas haddaa rabtid inaad kororsid oo hore u soo wadid waxaa ka dhigta asaxu lasaaniidi maa rawaahu shaaficiyu can maalikin can naafin can bni cumar haddana inaad soo kordhiso haddii aad rabtid axmed ku daro waxaad tidhahdaa maa rawaahu axmedu can ishaaficiyi can maalik can naafic can bni cumar saas dhe sababta waxaa loo yeelaa la yidhi maalik ardo badanoo ahaa oo wax ka warisay arday imaamu shaafici ka jalaalo weyn oo ka xifdi badan oo ka imaamsan kuma jiro walow rag ka waaweynoo dee cabdiraxmaan ibnumahdi iyo rag ka waaweyn oo isago shan iyo toban sano ka weyn oo ka dabaqo horreeya haba ka wariya nin weynoo ah waryaalka cabdiraxmaan ibnumahdi isagoo ka weyn imaamu shaafici baa ninka risaalada ka dalbaday usuulu fiqiga cajibta badan ee dhaha intaas markaas waa u duceeya yani aad u ixtiraami jira shaykhiisana waa noqon kara ilaa shan iyo toban sano u ka weyn cabdiraxmaan mahdiyaa wey marka sanadka haddii la rabo in la kordhiyo waxaad tidhaahdaa asaxu اlasaniidi maa rawaahu axmedu can الshaaficiyi can maalik can naafic can ibni cumar sanadkaa marka horta bukhaari kuma jiro oo axmed can naafic can ibn maalik can naafic ibni cumar muslim iyo bukhaari midna kuma jiro imaam axwad musnadkiisa hal xadiid oo isaga afar xadiid ka kooban ayaa marka ku jira oo waa kan oo musnadkiisa uu ku wariyo waxa weeye imaam axmed can naafi can shaafici can naafi can ibni cumar xadiidku waa maxay can ibni cumar ana rasuul lah sal اla alيه wasalam qaal ya may waxbay an axmed can shaafici can malik can naafi can ibni cumar waa waa xadiidkaas laa yabic bacdukum calaa bayci bacd waa xadiid mustaqila wanahaa can الnajr bayca bacd waxa qof wuxuu iibsaday oo laakiin muddat lkhiyaarkiiuu ku jiraa weli majlis lkhiyaar haysta ama shard lkhiyaar haysta ah. ha ku dul iibsana najsigana waxaa waa falisaada wanaha can najsi waa falisaada maanta ma arkaysaa oon daacadda aan ahayn wanahaa can xabali lxabalati macnaha neef calooshiisa waxa ku jira waxa calooshiisa kusii jira nacam yacnii hashaan waxaa calooshooda ku jira markay inta dhashaan taasina ay runto wax caloosha ku jira daadadiisa waa qamaar a wanaha can almusaabana musaabana waxay almusaabanatu baycu tamri rudaban bitamratin bitamrin keli rudab qoyan aa ah lagu gadaya timir oo iyadu qalasho la beeda sababta midan rudabka hadha way nusqaamaysa ribaa soo gelaysa marka waxay noqonaya mud mud wax ka mud oo maaragta yani eh, mud wax ka yar lagu gaday noqonayso wa baycu اlkarmi bizabiib karm waa cinabka markaas oo markuu qoyan yaha ah dukaamaa zabiibkuna aa markuu qalalo sababta isagana u nisqaama yanqusu ruba buu dhaha nabigu falaa-ida waa ku cilay laakiin waxaa laga soo asnay masalatu lcaraaya waxaa la yidhaha qofkii maaragtay timir cusubaa soo gooday timir kaloo haystaa marka maadaama timirtaan cusub usa gado karin xoogaa inuu ku gato laakin waa inay khamsata oo shuqan arbacata oo shuqan meelahaas waa inay noqoto wey fiqigaa loo tagaa marka waa xadiidkaas wey wاlmuctamadu imsaakuna inaan ka haysano way calىa sanadin biannahu asaxu ay muطlaq asaxu اlasani muطlaq waqad khaala bihi qowmina dabaasha faqiila maalikuna la yidhi can naaficin bima rawaahu naasiku naasigu wax uu naasik uu ka wariyo naafic markuu ka sii wariyo mowlaah waa cabdullahi bni cumar ilaa isagaa xoreeya naafici wakhtar doora haddaa rabtay sanadkii inaa soo wadido xayثu yusnidu canhu ashaafici markuu shaafici ou maalig ou ka warinaayo dooro nin horaa arintaas maanta ma arkaysaa arrintaas maanta ma arkaysa ku hadlayo ninkaas muxuu ahaa hmm. nin hore adigoo culammada hore ka mida ayaa ku hadlay qultu waxa le marka waxa weeye waa waa ziyaadaadka oo waxa weeye ciraaqi qultu waxaan idhi waidaa zidta aakhara haddaad ziyaadsido famaa rawaahu canhu ay can shaafici axmed u waa liannahu ajalu man akhada canhu min ahli wax shaafici wax ka qaata imaam axmeda ugu weyn aad u jeclaa labaduba aad isu jeclaa isugu ducayn nacam wajazaba bnu xambalin bizuhri can saalimin ay can abiihi lbari taas bukhaariyaa doortay wajazaba bnu xambalin axmed bnu xambal isagu wuxuu gooyey magaciisa waa axmed bin maxamed bin xambal marka badanaa axmed bin xambal ay dadku dhahaan awo aabbihiis waa la gooyey awowgiisaa loo nisbeeya badanaa magacii aabbihiisa huwa maxamed axmed bin maxamed bin xambal laakiin dadku awow aabbihiis waa gooyaana awowgiisa u nisbeeya naam wuxuu jasmiyey bizuhri sanadka zuhri can saalim uu ka warinaayo can abiihi lbari aabihiis oo baari ibna cumar sanad kulligiis wuxuu ku dhammaanayaa maaragtay qowlka axmed iyo qowlka bukhaari ibnu cumar oo ku dhammaanaya laakiin axmed axmed wuxuu leeyahay hadduu zuhri waa inuu markuu ka wariyo saalim saalimna inu cumar uu ka wariyo midka maalig can naafic can bni cumar kaasaa ka xoog badan oo saalim iyo waxaa la kala fadilaa iyo naafic yaa abaq bukhaari isagu wuxuu leeya naafica abaq ibni cumar ah hadalladan marka kale tarjiixan hadhow markii wax kale laga faa'iidaysan maayo laakiin tacaarud hadduu yimaado oo xadiid waxaa istacaaruday axaadiidan asaxu اlasaniid oo raggan waaweyn iyo xadiid kaloo sanad kaloo asaxul asaaniid aan lagu tilmaamin istacaarado yaa la hormarinaa markaas kuwaan asaxul asaaniid hormar intaasubau faa'ido leeya waa ilaa xadiidka doo noo ansaxo waa lagu camal falay wajaza bnu xambalin wuxuu goy bizuhri ay bimaa rawaahu zuhri can saalim can abiihi lbari hay wa qiila waxaa la yidhi zayn lcaabidiin asaaniidda maanta ma arkaysaa ugu saxsan waxaa la yidhi zayn ulcaabidiin arrintaasna waxaa wata cabdurasaaq asancaani ay asaxu lasaaniid waxaa ugu saxsan maa rawaahu zaynulcaabidiin zaynulcaabidiin waxaa weeye waa cali bnu اlxuseen bin cali bni abi aalib caabidiinta quruxdooda marka xuseen wiilkiisa waa zaynulcaabidiin can abihi xuseen ou ka wariyo bin cali can jaddihi awowgiis oo cali ah rasuul ka warinaya iyo wbnu shihaab ibnu shihaab wuxuu uu ka wariyey ah, wbnu shihaabina walxaal ibnu shihaabin ibnu shihaabna canhu can zayn اlcaabidiin oo ka warinayo bihi bi hada اlisnaadi isnaadkan oo cali ku dhammaaday laba uun mid waayo macnaha waxa uu saxsan inuu shuhri zuhri ka wariyo zayn اlcaabidiin zayn اlcaabidiinna aabbihii ou ka wariyo aabihiina jadkiisa ou ka wariyo kaas wey arrintaa cabdirasaaq asancaani ayaa iskale marka asalku wuxuu ahaa maa rawaahu aلzuhri can zayn اlcaabidiina can abihi oo alxuseen bin cali ah can jaddihi cali bn abi aalib can rasuuli lahi sal alla alay slam iyago marka nadmigaa wuxuu ku qasbay inuu xoogaa oo wabnu shihaabin canhu bihi uu dib u dhigo oo macnaha waxaa way waqiila waxaa lihi asaxu lasaniid maa rawaahu zayn اlcaabidiin oo waa cali bn xuseen can abihi oo ka wariyo halkan abiihi ma dhihin can abihi u oo sida asmaa ulkhamsada caadigaa waxay sida loo icraabayo in alrafcu bilwaaw wa nasb اlalif wa bilyaa'i jaran soo maahay farfac biwaawin wasibana biاlalif wajrur biyaa maa min alasmaaء asif min daka duucin suxbatan abaana wاlfamu xayثu mimu minhu baana saas ahaa moogta laakiin hadda wuxuu samey ya-dii waa xadfay annaqsi baa la yidhahda marka abun xamun abun abun abun akun xamun kadaaka wahanu markuu yidhi uu yidhi wanaqsu fii hada alakiiri ashcari hanun in la yidhahdo aan la dhin yidhi wa fii abin wataaliyeyhi yanduru in la naqsiyo oo ab iyo taaliyahi waa waa yaryaho beydku waa kuwii soo qaadan jire biaabihi iqtadaa cadiyun fi lkaram waman yushaabihi abahu famaa qala biabihi biabiihi ma dhihin waa luqatu naqsi a ah la yidhaahda oo ya-dii waa la nuqsaaniyey biabihi aabbihiisu iqtadaa cadiyun fi lkaram waman yushaabihi abahu famaa dalamu marka abih saasay ku tiri ya awsat waa waa waa waa can abi can abihi hadda waa markaan la qadaynayno laakiin markaan inshaadinaynay can abi ilaa canhu bih saas way waxaa lagu qasbahay maaragtay daruurat الshicr ee markaan la qadayn waxa weeye can abihi can jaddihi wabnu shihaabin canhu bihi waay laakiin markaan inshaadinayno waqiila zayn اlcaabidiina can abih can jaddihi wabnu shihaabin canhu bih waay waqiila maa rawaahu zayn lcaabidiina can abih oo wuxuu ka wariyey an abi can abihi aabihiis wuxuu ka wariyey can jaddihi walxaal xaaley marka walxaal ibnu shihaabina rawaa canhu can zayn alcaabidiin ou ka wariyey bihi ay bi hada lisnaad oo cali ku dhammaada oo zayn alcaabidiin an marka waxaway aلzuhri can aliin can zayn alcaabidiin can abihi oo xuseena can caliyin can rasuuli اlahi sal اllau alيه wasalam saas أوفى بن سيرين عن سلمان عنه أو الأعمش عن دشان أوفى بن سيرين أسانيد أهل البيت أو حالي أو ما رواه ابن سيرين أياه سحسن عن السلماني سلماني وحو كوريه عنه أي عن علي سلمان وعبيدة سلمان كليلا وأنه وحوها مارة مخضرمة dee waktigii nabiga islaamo uu joogay wax yar inuu arkaa ka hartay isagoo lacalla ma soo socda ama soo dhowow nabigu dhintay calayh salaatu wasalaam marka waa nin da-weyn ah mukhadaran waxaa labaa ninkii waktiga islaamka soo gaaray jaahiliyadu islaamka laakiin aan nabiga aan la kulmin marka caliyow ka wari jiray nin aad u cilmi badan ahaayo qaadinimada balaayo ku ah oo aada ah marka sanadka ahlubeytka waxaa ugu la fadili karaahoo dhahay maa rawaa ibnu siriina can cabidata salmaani canhu ay can caliyin u ah marka beyt ahlubeytka u noqonaya ow maa rawaahu ibnu siriin ibnu siriin waxa wariyey can salmaani cabida ayaa la yidhahda cubayda maaha bifatxi alcayn can salmaan ay cabidata salmaani canhu can caliyin u noqonaysaa can caliyin jaddigii u noqonaysa awil acmashu acmash waxau wariyey ka dhig ma garat candi shani shaniga kii u saaxiibka lahaa annaqciy ah ka bedel annaqciyi ah can ibni qaysin calqama uu ka wariyey can ibni mascuudin waa sanad kuufi oo cadiim ou ah acmash can innakhaci can ibni qays oo calqamo la yidhahdo can ibni mascuudin waa sanad aad iyo aad u xoog badan nacam macnaha waxaay maa rawaahu سلyمان وهrان الأعمش عن لشان إبراهيم بن يزيد النخعي can بن qayسi calqمة can cabدالله بن مسعوud ra'yigan yaa iskal iبnu maciina yaحya iبnu maciin ninkii weynaayo jarxiga tacdiilka aada ugu weynaa ka ayaa ra'yigaa iskale awfa bnu siriina ay maaragtay arjax asaxu اlasaniidi ma rawaahu ibnu siriina maa rawaahu acmashu dheh acmash wuxuu wariyey can di shani ninkii shani goon u saaxiibka lahaa annakhaci ka bedel ahaa can ibni qaysin uu ka wariyey calqaba waa waxtaan calqaba ibnu qays ninka yidhaahdo can ibni mascuudin oo ka wariyey walum dagaalman camama ninkii camimoo yidhaahda saxul asaaniid yidhaahda ninkaas dagaal cadliyo mudan yahoo macnaa ma toosan laakiin maxaa roon in la yidhaahdo maalan asaxu asaaniidi ahlilbeyti kadaa wa kadaa asaxu asaaniidu abibakar kada wa kada asaxu asaaniidu cumar kada wa kada asaxu asaaniidu ahli beyt in la yidhaha sidoo kale waxay sheegaan sanad asaaniidda ugu daciifsan maala abu hurayre marka laga wara asaaniidda ugu daciifsan ya cani mascuudina ra'yigaasa yaxya bn macin soo maan hadda yaya bn maiin muiin ma yaya bn maiin waa wa waa miink miinka kordhigay yaya bn maiin marka waxaa fiican in ama ahlu beled la yihahdo asaxu asaanid ahlilmadiina ama asaxu asaanida can cumar oo can abi bakr oo can cabdullah bni cabaas maalan oo kale cumar oo kale waxay ka dhigaan cubaydullah bn cukrata bni mascuud wixii oo wariyey ah, cubaydillah bn cutba ibn sacuud wuxuu wariyey can ibncabaas can cumar ama asaaniidda oo maalik can naafic can ibni cumar ibni cumarna uu cumar ka warinayo adiga suudiyaa waxyaalahaasoo dhan dhigahay marka waa intaasaa taas asaxu kutub alxadiid axaadiida kutubteeda midda ugu asaxsan ayaa halkan lagu baaraya maadaama saxiixa laga hadlaya marka maadaama aan saxiix ka hadlayno calaaqo u laleeyahay marka inaan ogaano kutubta axaadiidka midee ugu saxo badan calaaqadiisi waa taaso ilaa sax maadaama aan ka hadlayno saxuu marka mabaaxid badana soo gelaysa oo awal waa soo tacriifinay haddana waxaan ka soo hadalnay in la yidhi markaan leenahay xadiidkan waa saxiix ama waa daciif markaan leenahay daahirkaan u jeednaa qadcin ma ahan waxaan soo sheegnay asaaniiddii inay kala sarrayso laakiin hadda aan la dhihi karin sanadkaasaa ugu saxiixsan hadda marka waxaan ka hadlaynaa kutubaha axaadiidta yaa kitaabkee ugu saxiixsan marka calaaqou leeyahy maadaama aan sax u guda jirno waa farci ka mida furuucda saxiixa marka ilaa aan xasan ka gaarayno saxiix iyo furuucdiisa ku jirno oo meel walbay ka soo gelaysaa haye wuxuu yidhi sheekh ciraaqi أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد وبعض الغرب ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع ولم ولم يعمه ولكن قلما عند ابن عند ابن الأخرم منه قد فاتهما ورد لكن قال يحيى البر لم يفوت الخمسة إلا النزر وفيه ما فيه لقول الجعف أحفظ منه عشر ألف ألف وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري أربعة آلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكروا حاجة فوق ثلاثة ألوف يا ذكروا sumida noo dhigan miyaha hayesa wuxuu yidhi halkan maadaama saxiixaan ka sheekeynaynay furuuciisa waxaa ka mid ah inaan ogaano kutubtay axaadiidteed ugu saaxiisan tahay waase kutubkii ugu horreeyey oo khaas saxiixa ahaan loo alifay ma garata waa kitaab kow ah sayse u kala darajo badan yihin u kala darajo horreeyaan u kala xoog badan yihin kutubtaas saas oo kale awalu man qofoo sanafa aan sanifay fi saxiixi xadiidka saxiixa oo mujarad oo wax kale aan maanta ma arkaysa aan lagu dhex darin muxammadun waa muxamed yani bukhaari wuxuu aha weliba intaas keliya maahana wakhusa waxaa lagu khasisay asaga lagu gooni yeelay bitarjiixi kitaabkiisa in laga rajo xagga asaxiyada kutubta kaloo dhan laga rajo bacda kitaabillah wa muslimun muslim bacdu asagu ku dambeeya oo macnaa fi zamani wاlrutbati ilaa saxiixa bukhaariya marka hore la alifay bukhaari asagaa muslim ka weynaa ka bacdi muslimka uu alifay xagga rutbada iyo darajada saxiixnimadana muslimaa ku dambeeya laakiin dadaa far u taagan tahay oo arrintaa tacaliiq ka keeno waxay yidhahdeen eh, eh, laa nusallim ma garati oo arrintaas diida diidda uu sheegayaa wa bacdu ahlulmaqribi dad reer ahlulmaqrib la yidhaahdo mac abi caliy abi caliyu naysaabuuri nin la yidhaahdo oo maanta ma arkaysaa uu ka mid yahay magaciisana waxaa la yidhaahdaa alxaafid alimaam alxuseen bin cali bn yaziid annaysaabuuri wuxuu dhintay saddex boqol iyo afartan sagaalkan salaamaad sac wa arbaciin oo dhintay nin weyn ah ma garat ninkaas oo reer maqrib oo abu cali ou la jiro fadaluu daa muslim bay fadileen low nafac hadduu anfacay laakiin ma anfacayo kan marka labada beed waxay ku saabsan yihiin in la ogaado yaa saxiix maaragtay wax alif ugu horreeyey oo saxiix mujarad bukhaari oo waxaa lagu bushiyey bukhaari markii la yidhi oo muwada imaam maalikna soo kitaab axaadiis saxaa i ka buuxda ma aha yaase maalig ka jalaalo weyn qowlkiisa shaaficisa uu yidhi maa calaa dahri اlardi kitaabun fi lcilmi bacda kitaab illah asax min kitaabi maalik xaggee la geena waxaa la yidhaha walow maalik uma uusan u qastin inuu xadiis saxiixa bis ou dhigo oo shuruudda saxiixa oofsaday saxiixna waa ka buuxa oo isagoo hadda asaaniid badanba ma lahanoo taabici can saxaabi u badanba sanadu waa hunaa'iyaad ama waa hubaatiyaad markuu rubaaciyaad gaaro mar dhifo ee eh, laakiin xadiid kaloo ama balaaqaad ah oon basanad balahayn ama mucdala ama maqduuca ama mursala uu ka buuxiyo marka axaadiidteesa oo musnadada waa six way ta waaba axaadiis saxeen ka buuxo oo muda axaadiista badanaa wada musnadka muslim iyo bukhaari kutaasuqaa lasoo wada rabo iyo wixii kaleo axaadiid uu ku leeyahay oo khaarij waa najmu sunan waa kii imaam shaafici u bixiyo xagga fiqada waa dadka ugu waaweyn xadiidka jabal min jibaali اlxadiid mase waa ahamu ljibaal ragga dabaqadiisa marka waa taas hadalka shaaficina waxaa looga jawaabay waa intaan bukhaari la alifin oo ahaa bukhaari muhna soo gaaro saasaa looga jawaabay saasa marka maxamed u horeeya maxaa ku xigaa muslim min bacdi muslimnaa ka dambeeya xagga saxadana wau ka dambeeyaa zemankana waa ka dambeeya gadaashiisuu alif niman reer maqrib la yidhaahdaa soo boodo maca abi cali naysaabuuri uu ku jiro waxay yidhaahdeen may far baa nooga taaga warkaas ma ogolino maaragtay oo abu caligaasaa waxaa laga soo sheegay inuu yidhi maaragtay kitaab ka asaxnimo badan ma jiro dhahay kitaab maa taxta adiimi samaa'i kitaabun asaxa min kitaabi muslim yacni samada kama hooseeyo kitaab ka saxiixsan kitaabka muslim waxaa la yidhi hadalkaasi ma tusinaayo inuu bukhaari muslim inuu bukhaari ka horeeyo ee cala aqali wax ka sarreey inuusan jirin oo musaawaada waa laga faa'iideysan karaa sida xadiidka uu nabigu alay slam abidar ou ku ammaanuu yidhi ma aqalat alkhabraa'u walaa adallat alkhadraa'u asdaqa lahjatan abi bakr dhulka boor kale ma qaadinuu dhahay cirkana ma aysan harin qofka run badan abuuda lagama faa'idaysanayo qof run ku gaaro inuusan jirin cashrulmubashiriin iyo maarata khulafaa raashidiin laakiin waa runlow waayo dadan la run eg waa ay jiraan waay isagu waa runlow laakiin wax ka run badan ma jiraan waay saasaa looga jeeda culimmaduna waxay yidhaahdeen bukhaari laba shay baa xagga sixada lagu fadilay war waa duuduub warna waa tafsiil kan duuduubka waxaa culimmada dhan waxay og yihiin bukhaari inuu ka aqoon badnaa xagga xadiidka muslim kagana horreeyey muslimna uu ardaygiisa ahaa uu ka faa'iidaysto cilalka axaadiidii uu la baari jiray uu ka faa'iidaysan jiray ayay culummada xadiidka oo ustaadkiisa ahaan jiray oo u dhihi jiray xataa lagu kaa dhunkoona intuu xadiid weydiiyo u dhahay yaa dabiib alxadiid yaa ustaad alasaatid دعني أqبل rijlayكooda aad u اxtiraamijir waana khariijkiisa daaraqudni wuxuu uhi lowla الbukhaariyu lamaa jaءa muslim walaa rax mana yimaadeen mana tagan isagoo ka faa'iidaystay dariiqadiisiiyona qaaday midda kale haddii la kala tafsiiliyo saxiixnimadu waxay ku imaanee xadiidka itisaalkiisa iyo cadlu ruwaa intaba bukhaari baa ah ka badan ma oo bukhaari baa xagga itisaalkana ka xoog badanoo cancanata mudaliska isaga hadduusan eh, mucaasaro aysa ka naxeen ninka mudaliska iyo raaw eh, cancanada mucaasirka waliba xataa mudallis mudalis ahayn wuxuu leeyahay haddoosan waa inuu mar sugnaadaa luquyi laakiin muslim wuxuu leeyahay haddii ninka mudallas uusan ahayn mudallis cancanana uu ku wariyey isku casrina ay noolaayeen inay is arkaanna ay suuragal ahayd xadiidku waa saxaya marka muslim warkiisana waa sax bukhaarina hadda waa kasii sii qursiino badan yahay adi waxyaalahaasuu kala fadilaa iyo marka xadiidkiisa kitaabutiisa loo eego waxaa jira culimo ka dambeysay oo daaruqudni iyo abu mascuud dimishk maa dhahay nin kale iyo ayaa ka hadlay axaadiidtiisao waxay dheheen rag xoogaa kalaam ku jiro ayay maaragtay ay wax ka wariyeen laakiin wararka oo shaykaynka unbaa xoog badan marka waxay dhahen xadiidta rag rijaasha laga hadlay oo bukhaari ay isla wadaagsadaan waa lix boqol iyo labaatan lixaas boqolka iyo labaatan ma garat eh, nacam ah. Ah. oo ragga bukhaariyoo laga hadlay iyaga waxawaay uu la gooli noqday waa afar boqol iyo soddon iyo shan muslimna lix boqol iyo labaatan maya macnaha waxa weeye miya bukhaari wuxuu la gooni noq muslim wuxuu la gooni noqday lix boqol iyo labaatan ragga isku waafaqaan maa ragga kale bukhaarina afar boqol iyo soddon iyo shan waa ragga nuhi baa la gooni noqday macnaha afar boqol iyo soddon iyo shan bukhaari ou ka wariyo oo ragga muslim kama wariyo lix boqol iyo labaatan nin oo oo karer bukhaari kama wariyo okay ragga ay nin walba uu la gooli noqday bukhaari ragga la naqdiyo wax laga sheegay waa sideetan muslimna waa boqol iyo lixdan macnaha waa laba marka de nin la dhaawacay in xadiidkiisa la wariyo waxaa ka owlaysan inaan la dhaawacin soo maa dhinacaas xoogaha tarjiix haddii waa masale aad iyo aada u weyn waayo hadhow markaa musalaxa gaarta laakiin macnaha waxaa weeye ragga bukhaari ou la kali noqday oo kalaam la geliyey ayaa ka yar ragga muslim oo wax ka wariyey oo kalaamka uu ku jeeda waa oo bukhaari waa siddeetan muslimna waa boqol iyo lixdan labalaab camal waa saasuu adiga xaytiyaadkaas fiiriyaan laakiin nin ismaaciil la yidhaahdo ayaa runta sheegay wuxuu yidhi muslim iyo bukhaari nin walbaa qasadow laha bukhaari xoogaa isaga waa isku adkeeyey xoogaa shuruudiisa u adkeeyey axaadiiduu soo saaray saxiixa qaar badanna waa ka tegey oo dad axaadiidtooda ay saxiix yihiin oo bukhaari ka tegey muslim asaga si iskuma adkayn dad axaadiid saxiix oo bukhaari oo wariyey ayuu ka soo wariyey annaga marka labadooda faa'iidaa noogu jirta oo bukhaari wixii shuruudiisa adkeed waa noo wariyey asaxu sax waa noo taala muslim waa dadaaloo rag ayagana warka ku jiraa aysan macno lahayn xadiidku saxiixa oo ah. bukhaari ou ka tago noo keena marka xadiid badanoo noo keenay oo ziyaada oo darajatu saxiixna gaaraya marka faa'iidadaasaa lagu qabaa laakiin haduu sida bukhaari xoogaa uu shardiga adkayn lahaa axaadiid badan naga maqnaa laheyd soomaa maha marka wuxuu leeyahay bukhaarina yacni diqo iyo adayga lagu gaari maayo istinbaadka fiqiga muslim waa dadaaloo dad aan wax cilaahoo ku jirin axaadiis saxita oo bukhaari uu ka tegey u noo soo xaabiya xadiidkooduna waa saxiiya marka uun axaadiis saxeedaa noo badatay oo marka lagu kalsoona maahane meesha wax dhibaataa maata ma taalo warkaasoo aad iyo aada u macaan laakiin haddii aada bukhaari difaac looga sii badiyo muslimna aada moodo in la yareeyo xoogaa warkaanaa ka fiican nin walba faa'iidow doonay waana faa'iideeyey waan ummaddii marka ay ka faa'iidaysay nacam awalu man sanafa fi saxiixi waaye muxamedun wakhusa bitarjiixi isagaa rajitaga lagu khasay wa muslimuna bacduhu ka dhameeya fi zamani warutba wa bacdu lgarbi reer ahlulgarbiga dadkan oo andalus iyo jiro waay mac abi caliyi naysaaburi lala qabo fadlaluu daa muslimay ay maaratay fadlowna fa anfaca laakiin ma anficin oo sheegno bukhaari cid laga hormari karo midna ma jiraan walam yucammaahu walaakin qala maa cinda bni اlأkrami minhu qad faatahu ha صaxiix waa alifeen muslim iyo bukhaari ee meesha waxaa ku jirta صaxiixoo dhan ma soo afjareen mase صaxiixaa ka maqan macnaha warka haddii markore lagu khafiifiyo ma ku dhibaayo meesha waxaa ku jirta had maadaama labadan kutub oo asaxu kutub bacda kitaabillah ay yidhaahdeen صaxiixoo dhan mase afjareen mase axaadiis qaara ka maqan waa kana jawaabtii walam yacummaahu saxiixii oo dhan ma soo koobin laakiin culammada qaara waxay qabtaa wax yaroo saxiixaha ka maqan walaakin qalla in yarba qad faatahumaa ka tegey walaakiin qalla in yarba qad faatahumaa ka tegey minhu min asaxiix xadiiska saxiixa cinda bna alakhrami ninka ibnulakram la yidhaahdo ninka ibnulakram la yidhaahdo ma garatay oo magaciisa xaafid abi cabdillaahi maxamed yacquul alakram ninkaas la yidhaahdo soo maaha wuxuu dhintana saddex boqol iyo afar iyo afartankii uu dhintay wuxuu leeyahay wax alla wixii saxa in yar baa ka maqan warudda arrintaas laa xadar saxi badanaa ka baqanaa sababtoo haddii kutubaha sunanka iyo masaaniidda la baaro axaadiis badan oo saxiixa oo ka maqan saxiixaynkaa jirta ayaguna ma dhihin saxiixan soo koobno wuxuu dhahay eh, mi-ata alfian alfi alfi aan xafidsannahay laakiin saxiixo dhan meesha ma gelin musna sidaasoo kale labada waxay qabteen saxiixoo dhan meesha inaysan ku soo koobine intay ka gaari karaan ina iyaga ay quran walam yacummaahu ayi saxiixa maku camimin kutubtooda walaakiin qallab maa wax yarbaa oo minhu min asaxiixi ka mida ayaa qad faatahumaa labadooda ka tegey laakiin iطlaaq maahane waa cindoon alakhrab ninkaan akhrab agtiis ragga sow qabo aaminsanya wuxuu leeyahay axaadiis saxiixa ahayd wax yaraa muslim iyo bukhaari ka maqan ninkaasna maxaam bin yacquub bin alakhrab ayaa la yidhaahdaa oo saddex boqol iyo afartan iyo afartankiibuu dhintay in caalamo laakiin arrintaas ma loo daayo waa laga daba qaatay marka warudda ninkaas waa la radiyey waxaa warkaas sheegtay saaxima laakiin hadal u dhowa ayaa nawi laga yeeriyo uu yidhiyo laakiin qaala wuxuu yidhi yaxya albaru yaxyihii baariga ahaa waa imaamu nawaawi baarinimadana waxaa saddex shay buu kulansado cajaa'ib cilmi qasiir ah cilmu اlxadiid fiqhi luqo maaragtay cilmu suluuq wax ku gaaraya lama arkaan haddana amru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar iyo geesinimo waa laba haddana zuhd adduunya o dhan ba uu ka zaahiday laidhaahaba ilaa nafaqo xumo u dhinto intuu ka shakiyo oo qaaftii iyo mirihii iyo qudaartii dimisha ayuu cunto wixii intuu iska dhaafay ayaa jirkiisii dhammaa iska layrugay marka oo nafaqa la'aan ay ku dhacday marka liajli zuhd darteed ninkaasi baarigaa wuxuu yidhi isagu waa kor u soo qaado lam yafuti lkhamsata shanta kutub kama aysa ma dhaafin ilan oo wax saxiixa yacnii lam yafut ilkhamsata min asaxiix ayaa u qadaray shantii kama tegin xagga saxiixa ila nasruu wax yar maaha imaamu nawowi wuxuu leeya isagu labada saxiix wax badan waa ka maqan yihi laakiin haddii sunana abi daa-uud lagu daro iyo sunanu tirmid iyo nasaa-i ibnu maaja kitaabka lixaad ma uusan ahayn laga dhigay dadka dambeeyaa ku soo marka saddexaas kitaab ayaa saxiinka la raacin jiray oo ah, usuul hamsa la dhihi jiray markii hore marka shantaa xadiid badal kama maqno asagana waa la dabagolo waxaa li wafiihi maa fiihi warkaas laftiisa nadara ku jira nawowi laftiisa looma dayin laakiin gadaaloo noo keeni doonaa nawowi warkiisa xogaa inuu soo dhow yahay sababta oo nadro ay ugu jirtaan waa maxoo liqowli ljucfi bukhaari hadalkiisii uu yidhi axfad waxaan xafidsanay minhu min asaxiixi cushra alfi alfi ma garata ah. alfi alf waa malyan cushurkeeda meeqa waa ya ah. Ah, maatee xadiid ma garata ayaan xafidsanay waxa uu soo dhigana waa dhowr kun wixii kaloo faraa badna xaggee aaday haddana waa la isku noqdo warkii nawaawiya ah waxoogaa loo soo dhowaado waxaa la yidhi wacalahu ay walacalahu oo la soo gaabayo sidii beydkii laa tuhiini اlfaqiira callaka an tarfaca an tarkaca yowna dahru qad rafac qof miskiina ha liidi xoogaa qaraabo miskiina ku yimid xoogaa aan wax bartay xoogaa ijil wax ila raadi ha gabaangabini berri waxaad arkaysaa asagoo intuu buskiciyo berri aada u baahan tahay haddaad berri amaal ku leedahay aduu nin sharaf la layahay markaas waa gacanaa ku leedahay haddii kale weji gabaxaa ku dilaayo beri inuu kor dadkana waa sidaas qof aad iska yaraysa waxaa aragaysaa berri bug intuu soo yiri diin iyo adduunyaba meel sare ka maraayo <laughs> marka dadka lama xaqiiqo marka callahu lacalahu ku wadaa wacallahu waxaa dhici karto araadu inuu u jeeday bitakraari axaadiida la celceliyo laha oo asaaniida badan maala inama alacmaalu binniyaati ninaa wuxuu ku warinaa toddobaatan ama toddoba boqoloo sanad uu ku warina halkii xadiida marka boqolaa laga dhigaya marka marka tikraarku waa saas wey iyo wa mawquufin xadiida mawquufaadkaa saxaabada laga wariyey inuu ku jira ayaa dhici karta hadalkan marka muxuu dan u yahay warkii nawowiyaa lasoo dhoweyna marka warka nawowi ma dheero waa isaga warka nawowi ma dheero waa saasuu ka waa intaasoo dhan walam yacummaahdaasoo dhan waxay isdaba socotaa inaysan bukhaari iyo muslim axaadiista saxiixa aysan wada koobina wax ka maqan yihin ninaa ibnu akhran u yidhaahdaa fartaagto wuxuu yidhi maya waxbaa ka maqan waa la radiyey nawowi isagu waa soo dhoweeye wuxuu yidhi shanta oo sunanka ibnumaaja ka rabinka labada saxiixaynka iyo afarta sunan markii la isku daro wax yaraa ka tego waa la naqdiyey haddana hadda nin caalimahoo muxaqiqa ah waaya noogi korkiisi waa loo soo noqo waxaa la yidhi habakar waxaa lagu radiyey bukhaariya ah wuxuu dhahay aniga laba boqoloo kunoo xadiidan ka tirsan waxa hadda saxiisa ku yaalana waa arki doonaahe biduuni mukararna waa saddex kunoo waxya wax dhiman wey maca tikraarna waxawaay waa sabcata aalaaf marka waxaa la yidhi bukhaari wuxuu u jeedaa axaadiis mustaqila kamabadee wadee duruqda xadiidka oo halkii xadiidba boqol dariiq iyo soddon iyo labaatan markuu noqdo axaadiisu baa badanaysa iyo wax alla waxa mawquufaad oo aahaarta saxaabada iyo qisana waxaas jeeda saa marka maadaama ay tahay warka nawowi ma dheera ayaa meesha ku lagu soo gunaana laakiin makram warkiisa isaga waxaa la yidhi xogaa warkaagu waa baciidaa walam yacummaahu saxiixii ma aysan camimin labadoodii haddaa waa kii markii kuu yidhi haddii aan maaragtay alifu taniya haddii aan sheego yo u noqonaahu dhahay bukhaari iyo muslim waa kana walam yacummaahu ayo saxiixa ma aysan camim laakiin qallama in yarba qad faatahumaa ka tegey labadoodii waa ka damiirka muxuu noqon labadoodii muslim iyo bukhaari minhu min asaxiixi saxiix xaggiisa xaalow ka aasi cinda min alahri min alahri markii aan hadhow waxaad u celi saas kale walaakin qallamaa qad faatahumaa wax yar baa ka tegey minhu min asaxiix xaal uu ka mid yahay cindana alakri ilakram agtiisa waruddu hadalkaasi waa la celiyey dhagsi laakiin hadalkaa hadal aan aada uga fogayn ayaa nawowi ku qolo laakiin qaala yaxya lbarri wuxuu dhahay lam yafut alkhamsata shantii kama tegin ay min asaxiix ayaa u qadaran ila nasru wax yar maahan wa fiihi maa fiiha hadalkaasna xoogaa fiiraa ku sugan liqowli اljicfi bukhaari hadalkiisu yidhi axfad minhu min alxadiid min aلصaxiixi cushra alfi alfi waa laba boqoloo kunan ka xafidsan haddana dibaa la isugu noqdo waxaa la yidhi hadalkaas saafi ma wada ahanoo axaadiid wada mustaqil loogama jeedee wacalahu araada inuu u jeedaa dhici karta bitakraar laha xadiidii la celceliyey oo duruq badan ku yimid ee halkii xadiid baa laga yaaba boqol dariiq iyo konton dariiq iyo afartan dariiq ou leeyahay iyagoo mawquufa iyo mawquuf oo soo arooray halkan wa fi lbukhaari hadal bilaabana waay ilaa beytka ugu dambeeyey wa fi lbukhaari waxaa ku sugan arbacatu alaafina ku sugan waa markii aan la celcelin oo usuusha wاlmukararuna fowqa halaaثaةi uluufan dakaruu wadakaruu waxay ahaa wاlmukararuna mukararkiina fowqa halaaثati uluufan waa saddex kun wax ka badan intii asalka ahayd ku dar meeqa isku noqotay toddoba kun iyo xooga wlmukararu mukarkuna macna dakaru waxay xuseen halkaasa khabar uga dhig wlmukararu mukarkina dakaru way xuseen fowqa alaati uluufan alaati uluuf saddex kun wax ka badan marka markuu soo intii hore usuushii maxay ahaad maxay ahayd afar kun waxaa ku dartaa soo noqoshadii oo maaragtay eh, saddex kun iyo xooga ah ma garan halkan markaa isagu xaafid ibn xajar wou tadqiiqiyaa wuxuu leeyahay markuusan eh, maca almukarar waa toddoba kun saddex boqol iyo sagaashan iyo toddobo inta khaaliska oon takraar lahayna oo sanadkiisa ku wariyey waa laba kun lix boqol iyo labo waxaad ku dartaa uu yidhi axaadiis taqriiban ah oo boqol iyo konton iyo sagaal ah haddii boqol iyo lixdan taqriiban ah oo iyaguna uu tacliiq ku wariyey laakiin saxiixa axaadiis saxiixa markaas waxay noqona uu dhahay laba kun toddoba boqol iyo lixdan iyo koo amaa muslim axaadiista usuusha waa afar kun waa macalmukararkana waa labaiyo toban kun sababto muslim arko xadiidka markuu meesha keeno waqaala xadaani intaasoo duruquu keeno israacinda asaga meelo kalena xadiidka asalkaana wuu ku soo celiyaa oo u munaasaba xadiidku meesha baabuliimaan uu ku sheegaa hadduu calaaqa leeya baabu ashraadi saaca hadhow haddana waa ku sheegaya ilaa xadiid waxaa jira xadiidta rasuulka ala sl halkii xadiid inuu axkaam ka hadlaayo raqaa'iq inuu ka hadlaayo inuu aqara ka hadlaayo boqolkii xadiidkuna ku soo hadhow marka baabkiisii uu geenaya marka wuxuu yidhi wa fi lbukhaari waxaa kusugan arbacatu alaafin ayaa ku sugan wاlmukararuuna dakaruu way xuseen fowqa halaaثin uluufanay xuseen marka halaaثa iyo arbaca isku dar meeqay noqotay haa toddoba waxay noqotay laakiin arbacadaas xaafid ibn xajar wuxuu dhahay markii lasoo khulaaseeyo waxay noqonaysaa laba kun lix boqol iyo xoogaan ay noqonaysaa ama laba kun iyo toddoba boqol xadiis saxiixa saddexdii kun xoogaa saddexdaa boqol ayaa meelahaas ayaa maaragtay ayaa dhimanaana maanta halkaasaa noo joogo insha allah khamiista socota wallahu aclam sal alla alaykum